بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة جناazada la degdega la dhaqsada fa in taku janaasadii saalixatan mid fiican haddii ay tahay fa khayrun fa huwa khayrun degdegitaanku waa khayr tuqadimuunaha janaasadii ilayhi khayrka aada u geheydin la dhaqsada haddii ay fiican tahay waxaa ka horeeya khayr khayrkaas ha ka xabisnina ee dhaqso ula degdega u geeya khayrkaas wa in taku janaasadii kayra daalika waxaan khayr ahayn haddii ay tahay fa sharun fa huwa ama fahiya ayadu janaazadii sharun waa shar shartaasoo tadacuunahu aad ka dejinaysaan can riqaabikum luquntiina haddii aysan fiicnaynna nabigu wuxuu leeyay sala allahu alay wasalam waa shar luquntiina saaraneh sharna ciyoobaa la iska dejiyaahe dhaqso isaga dejiya mar kasta markaa lala degdego haddii ay fiican tahana ha kala daahinina khayrka qabriga khayra uga horeeya dhaqso u geeya haddii ay shar tahana waa shar luquntiina saaran sharna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa la isaga dejiyaa iska dejiya hada alxadiidu muxtawin wuxuu wataa calaa masaa'ila usuuliya wa furuuciya masaa'il usuul ah iyo furuuc ah faqowluhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam asricuu biاljinaaza yashmalu wuxuu shamlinaa al-israaca bitafsiilihaa dhaqitaankeeda in lala degdego wa takfiinihaa kafaninteeda wa xamlihaa qaaditaankeeda oo qabriga loo qaaday wa dafnihaa aasitaankeeda wa jamiica mutaca wa jamiica mutacallaqaati tajhiis iyo diyaargaraynteeda wax kastoo ku saabsan in loo dhaqsado walihaada sidaa daraaddeed kaanat haadihi alumuuru umuurtan min furuudi alkifaaya waa fardu kifaayo wayustathnaa min hada alisraac dhaqsidan lala dhaqsanaa waxaa laga soo reebaya idaa kaana taakhiiru fiihi maslaxa raajixa dib u dhigitaanka dib loo dhiga haddii maslaxad raajixa ay ku jirto oo arjax min taqdiimihaa oo ka raajixsan la dhaqsashadeeda kaana yamuuta baktatan tusaale ahaan siqadiisuu ku dhintay fayatacayanu taakhiiru in dib loo dhigo waa mutacayan waa waajib xataa yutaxaqaqa mowtuhu ilaa laga xaqiiqsado inuu dhintay lianlaa yakuuna qad asaabatu sakta si aysan u dhicin asagoo nool in la aaso oo tusaale ahaan waxaa ku dhacay koomuu galay saktadan kama qalbigii yani wadnaha ay kama wadeen tusaalahaan koomuu galay wax dhintu u eg yahay mana dhiman wayanbaqii aydan sidoo kale waxaa fiican taakhiiruhu in dib loo dhigo likasrati اljamci haddii jamaaco badan loo raadi karo aw licuduuri man lahu xaqun calayhi ama si uu u yimaado qof asaga xaq ku leh min qariibin wanaxwi oo ay qaraabo yihiin qof saasana waa lala sugi karaa jamci badanna waa lala sugi karaa mowdkiisa iyo geeridiisa si loo xaqiijiyana dib waa loo dhigi karaa masaalixda noocaas hadday jirto dib u dhigitaankiisu wuxuu leeyahay laa ba'sa bihi laakiin alaslu alisraacu biljinaaza waqad callala dalika waqad cullila dalika arrinkaas waxaa lagu cilayay bimanfacati lmayiti ama waqad callala dalika dhe wuxuu ku cilayay israaca bimanfacati lmeyiti meydka anfacadiisa waxtarkiisa yacni wax nafci ugu jiro litaqdiimi lima huwa khayru lahu min annaciim si loo loola dhaqsado oo dhaqso loogu geeyo wax asaga khayr u ah oo ah barwaaqo nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam janaasadaha lala dhaqsado marka uu leeyahay dhaqsiga wuu cileeyey mar wuxuu ku cileeyey janaasada ayaa taqdiimka iyo israacu nafci ugu jiraa janaazada nafsad ahaanteeda nafci ugu jira oo nafciga ugu jira muxuu yahay qabriga ayaa khayr iyo naciimo uga horeeya yaan laga xabisina dhaqsaha loo geeyo waa nafcun lahu isagu waxtar u yahay aw limaslaxati alxayi ama nabigu israaca wuxuu ku cilleeyey qofka nool maslaxadiisa ah qofka alxaamil ljanaaza bisurcati inuu la dhaqsado filibcaadi cani shari si uu sharta isaga fogeeyo haddii uusan fiicnaynna dhaqsashada lala dhaqsana maslaxo waxay ugu jirtaa qofka xambaarsan oo garabka ay u saaran tahay oo maslaxadaas oo ah hadde waa shar sharna inuu iska dhigaa maslaxa ugu jirtaa waida kaana hada maamuuran bi fii umuuri tajhiizihi arrinkan oo ah la dhaqsiga iyo la degdegitaanka hadduu yahay mid la isfaray fii umuuri tajhiizihi arrimaha ku saabsan isaga diyaar fa min baabin wlaa waxaa taas ka sii owleysan oo ka mudan alisraacu in loo dhaqsado fii ibraa'i dimmatihi luquntiisa sidii loo beriyeeli lahaa min duyuunin oo duyuunta lagu leeyahay looga beriyeeli lahaa iyo wa xuquuqina calayhi xuquuq lagu leeyahay fa innahu meydka ilaa daalika ibraa'aas in laga beriyeelo luqunta looga bixiyo axwaju ayuu uga baahi badan yahay israaca noocaana haddii nabigu yidhi sala allahu calayh waala wasalam janaasada ha lala dhaqsado tajhiisinteeda iyo takfiininteeda iyo taqsiilkeeda ha lala dhaqsado hadduu yidhi min baabin awlaa waxaa ah in loo degdego daynka lagu leeyahay in laga gudo wixii xuquuqaho lagu leeyahay laga bixiyo wa fiihi xadiidka waxaa ku jira alxahu in la isku booriyo cala alihtimaami in la daneeyo bisha'ni akhiih almuslim walaalkaaga muslimka ah arrimihiisa xayan wa meyitan ama ha noolada ama dhinto wa ilaa maa fiihi khayru lahu fii diini wa iyo in loola dhaqsado wixii khayru ugu jiro diinkiisa dunyadiisa kamaa anna fiihi alxada sida xadiiska dhexdiisa ay ugu jirto in laysku booriyo cala albucdi in laga fogaado can asbaabi shari sharta asbaabteeda wa mubaacadati lmujrimiin dadka mujrimiinta ahna in laga dheeraado xataa fi lxaala xataa laga dheeraado xaaladda allatii yubtalu linsaanu fiiha bimubaasharatihim insaanka lagu imtixaamo inuu mujrimiintaas la mubaasharoodo oo uu howlahooda wax ka qabto xitaa xaaladaas waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uuga dhex baxo oo tusaalahaan insaankii waxaa lagu ebtelay qofkan mujrimka janaasadiisa inuu qaado nabigu wuxuu ley sida ugu dhaqsiyaha badan ha iska dedejiyo ha iska dhigo wa fii hada alxadiidi waxaa ku jira ihbaatu naciimi lbarzakh wa cadaabuhu sugitaanka ihbaatu naciimi lbarsakhi wa cadaabihi dheh qabriga nicmadiisa in la sugo iyo cadaabkiisa waqad tawaatarat bidaalika arrinkaas waxaa isaga soo daba dhaadhacday oo isaga daba timid alaxaadiidu can inabiy sala allahu calayh waala wasalam fiihi oo ihbaatkaas ku saabsan qabrigu inuu leeyahay naciim iyo inuu leeyahay cadaab labadaba wa anna mubtada'a daalika naciimkaas ama cadaabkaas goortuu bilaabanaana wadcuhu fii qabri waa marka qabrigiisa la dhigo idaa tama dafnuhu haddii duugistiisu ay dhammaato walihaadaa yushracu fii hadihi alxaala sidaas daraaddeed xaaladaas marka la aaso waxaa la jideeyaa alwuquufu calaa qabri qabrigiisa in la kor istaago waadducaa'u lahu loo duceeyo walistikfaar ilaahay dembidhaaf loo weydiiyo wa su-aalu llaahi lahu athabaat ilaahayna in looga baryo inuu suaasha uu ku sugo jawaabteeda su-aalaha la weydiinaya jawaabtooda inuu ilaahay ku sugo wa fii hada alxadiid waxaa ku jirta aydan sidoo kale atanbiih in la ysku baraarujiyo calaa asbaabi naciimi albarzakh wa cadaabihi qabriga cadaabkiisa iyo naciimkiisa waxyaabaha sababa wa anna asbaaba anaciimi qabriga nicmadiisa asbaabtiisu asalaax waa hagaagsanaanta liqowlihi maxaa yeele nabigu wuxuu uhi fain taku saalixatan wasalaaxu kelimatun jaamica waa kelimad jaamica ah taxtawi waxaa ku jira calaa tasdiiqi illaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa in la rumeeyo wa taacati illaahi wa rasuulihi allah rasuulkiisa loo dhega nuglaado fa huwa tasdiiqu lkhabar wixii khabar ah oo allah iyo rasuulkiisa ka yimaada waa inaad rumaydo wixii amar ah oo xaggooda ka yimaadna inaad fuliso waijtinaabu nahyi wixii nahyi ah oo xaggooda ka yimaadna inaad ka dheeraato wa anna alcadaaba cadaabka sababu wuxuu alikhlaalu bisalaax hagaagii ama hagaajintii qofka inuu ka tago imaa shakun fi ddiin inuu diinkii ka shakiyo wuu noqon karaa aw tajarun cala almaxaarim wixii ilaahay uu xaaraantinimay inuu ku indha adeygo wuu noqon karaa aw tarku shayin min alwaajibaati walfaraa'id ama waxyaabaha ilaahay iyo rasuulkiisu ay waajibiyeen wax kamida inuu ka tago intaas baa noqon kartaa wa jamiicu alasbaab almufasala fi alaxaadiid walaaahaar tarjicu ilaa dalika asbaabta la kala dhigdhigay ee axaadiidta iyo aahaarta saxaabada ka soo aroortay ku jirta asbaabtaas oo dhan tarjicu ilaa daalika kaasay u laabaneen oo maxay u laabaneen ama inuu shaki ku jiro ama inuu shay maxaarima uu sameeyey ama waajibaad inuu ka tego walidaalika qaala tacaala allah wuxuu yidhi laa yaslaaha naartaas ma gelaayo ila alashqaa midka nasiibka daran aladii kadaba watawallaa kadaba alkhabar wixii khabar ahaa oo loo baahna in la rumeeyo inuu beeniyey akhbaartaas oo ay ka mid tahay waxaa qiyaamo dhici doona adduunkan gebagabadiisa waxaasoo dhan waa akhbaar u baahan in la rumeeyo wa tawallaa can ilamri awaamirtiina ka jeestay oo aan fulin alxadiidu thaani wathalaathuun can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalaa aalihi wasalam nabigu wuxuu ihi laysa fii maa duuna khamsati awsuqin shan wusqi wax ka yar oo min atamri oo timir ah sadaqatun sadaqa ma aha shan wusqi wax ka yar oo timir ah zaka lagama rabo walaysa fii maa duuna walaysa fii maa duuna khamsi awaaqin min alwarqi sadaqa shan wuqiyadood wax ka yar oo qalin ah alwariq waa qalinka waa fidada shan uqiyadood wax ka yar oo fidaana sadaqatun sadaqa maahan saka lagama rabo walaysa fii maa duuna khamsi dawdin sadaqa shan neef oo geela wax ka yarna saka lagama rabo muttafaqun calayh ishtamala hada alxadiidu wuxuu wataa calaa taxdiidi ansibaa'i alamwaal in la xadido oo la jaangooyo nisaabka xoolaha azakawiyati ee zakada laga rabo xoolaha zakada laga rabo nisaabkooda in la jaangooyo ayuu xadiiskani wataa algaaliba ee badan sida qaalibka ah zakada laga rabo walatii tajibu fiiha zakaa oo zakadu ay waajib ku tahay alxubuub wathimaar dalaga soo go-a xubuubta iyo thimaarta wlmawaashi min waalmawaashi min alancaam athalaata iyo nicmooleyda ah saddexda xabo yani bahiimat lancaam oo ah geela iyo lo-da iyo ariga wاnuquud iyo lacagta wamaa yatafaracu canha iyo wixii nuquuddaas farac ka noqdo min curuud اtijaara oo wixii ganacsi ku saabsan ah ama zakaat alxubuubi wاhimaar zakada alxubuub wاhimaar marka xubuubtu waa wixii zarciga ka yimaada zuruucda iyo imaartu labadooda farqi soo uma dhexeeyo xubuubtu waa wixii zuruucda ka yimaada wixii markaas inta dhulka lagu beero hadhow markii dalag uu ka soo baxo la iska gooyo wixii ka yimaadka xubuubaan lahaa sida galleyda iyo masagada iyo digirta wixii la mida geedkiisu siima taagnaado macaas waa xubuubaan lahaa himaartuna waa geedku waa iska taagan yahay midhaha laga goosta haddana waa la waraabiya hadhow midho kalau dhala midhahaas keliyaa laga goosta lakin geedku waa iska taagan yahay waa sida timirta iyo canabka oo kale midhaha laga goosta laakiin geedkii waa iska taagan yahay kuwaas marka timaaraa lahaa fa ina nasa hada alxadiid xadiidkan waxaa ku cad ana nisaabahaa nisaabkeedu khamsati awsuqin inuu yahay shan wusqi famaa duuna daalika wixii shan wusqi ka yar laa zakaata fiihi zaka lagama rabo waalwusquna situuna saacan bisaaci nabiy sala allahu calayhi waala ali wasalam wusqiga waa lixdan suus oo ah suuskii waayadii nabiga la isticmaali jiray sala allahu calayhi waala alih wasalam lixdan suus marka nebigu wuxuu leeyahay shan wusqi wixii gaara waxaa laga rabaa zako haddaba wusqigii hadduu situuna saacan uu yahay shan haddii lixdan lagu dhufto waa meeqa waa saddex boqol oo suus marba haddii dalagaani uu gaaro zakaa laga rabaa laakiin hadduu ka yareeya hal wusqi xataa lagama rabo zako fatakuunu lkhamsatu awsuqin waxay noqonee halaaa mi'ati saacin saddex boqol oo suus faman balaqat xubuubu zarcihi qofkii dalagiisa xubuubta ka soo go-day ay gaarto oo maqallu samarihi ama waxa uga soo go-ay geedihiisa haada almiqdaar intaan uu gaaro fa akari ka badan fa calayhi sakaatuhu waxaa laga rabaa sakadiisii haddaba sakadaas marka waa kala duwan tahay haddii dalagaani roob cirka ka yimid uu ku baxayna waxaa laga rabaa boqolkiiba toban haddii laakiin kharash uu uga baxay oo isagu uu waraabiyana boqolkiiba shanaa marka laga rabo ay kala duwan tahay inta laga rabo inuu qarash ka galay inuusan ka gelin facalayhi zakaatuhu fiimaa suqiya bimu'natin wixii qarash lagu waraabiyo nisfu lcushri waa boqolkiiba shan yacni tobanaa loo qaybina tobanka hal qayb oo ka mid ah ayaa laba loo qaybinaa miduu bixinaa markaas markaas mafhuum soo ma aha wa fii maa suqiya bikayri mu'unatin wixii kharash la-aan lagu waraabiyey oo roob cirka ka yimid uu uu waraabiyena alcushru waxaa laga rabaa boqol kiiba toban toban meelood hal meela laga rabaa wa amaa zakaatu lmawaashimiya nicmoolayda falaysa fiihaa falaysa fii maa duuna khamsin min alibili shay-un wax shan neef oo geela ka yar zako lagama rabo fa idaa khamsan hadday gaarto fa fiihaa shaatun hal uma fii kulli kamsin uma fii kulli khamsin shaatun shan kasta marka waxaa laga rabaa hal neef oo ari ah toban markuu yahay laba neef toban iyo shan saddex neef labaatan afar neef ilaa khamsin wa cishriin ilaa konton shan ilaa laga gaaro labaatan iyo shan fatajibu fiiha bintu makhaadin shan iyo labaatan markuu gaaro ayaa sakada uu bixina ay noqonaya geel haddaba geela laga rabaa muxuu wuxuu yihi waa bintu makhaad wahiyo alatii tama lahaa sana waa neef geel ah oo hal sano dhammaystay oo sanadkii labaad madaxa geliyey wa fii sittin wa halaatiin soddon iyo lix bintu labunin lahaa sanataani laba sano laba sano ma inuu dhammaystiranto marka sanadkii saddexaad waa inay madaxa la gasho wa fii sittin wa arbaciina xiqa lahaa halaahu siniin saddex sano waa inay dhammaysato wa fii ixdaa wa sitiin lixdan iyo kow jadaca laha arbacu siniin afar sano waa inay u dhammaato sanadkii sanaad waa inay ku jirto wa fii sittin wa sabciin bintaa labuunin laba bintu labuun bintu labuunkana waa soo marnay oo waxaan dhaannay lahaa sanataan wa fii ixdaa xiqataani fa zaadat calaa cishriina wa mi'a boqol iyo labaatan ay kor u dhaafto hal neef uu ku darsamo wa fii kulli arbaciin afartanka sabintu labuuninaa laga rabaa wa fii kulli khamsiina xiqa a laga rabaa mid saddex sano jirta hadalkaasoo macnihiisu uu yahay tusaale ahaan haddii boqol iyo soddon neefoo geel ay u joogaan boqol iyo soddonkaa neef saddex arbaciin waa nooga imaan karta soo maaha saddex arbaciin markay nooga soo harto tobanaa soo hare ilaan saddex arbiciin waa boqol iyo labaatan tobankaas waxba lagama rabo laakiin waxaa laga rabaa saddex bintu labuun haddii laakiin aad dhahdo waxaan ka dhigaa khamsiin laba khamsiin marka aad ka dhigto soddon aa kuusoo haraa soo ma aha soddonkaas oo dhan marka intaad banaanka marin lahayd maya waa inaad marka ka dhigto saddex afartanaad haddii ay noqoto boqol iyo afartan boqol iyo afartankaas waxaa ka dhigi kartaa laba hamsiin oo mid kastoo xiqaa laga rabo iyo afartan kaanoo bintulabuun laga rabo boqol iyo konton hadday noqotana saddex khamsiina ka dhigay mid kastana xiqaa laga rabaa boqol iyo lixdan hadday noqotana boqol iyo lixdan markay noqoto haddii aad tidhaahdo konton kontonaan ka dhigaa toban soo soo hari maydo maxaa ka fiican in afartan iyo afartan iyo afartan laga dhigo afar afartanaad waxba soo hari maayaan markaas oo afartan kastoo bintulabuun laga rabo wahaa kada saasa lagu sii wadaa marka wa amaa nisaabu lbaqar miya fahalaaثuuna fiiha tabiic ow tabiica waxaa ku jira e, tabiic ama tabiica lahu sana oo hal sana ay u dhammaatay wa fii arbaciina musina laha sanataani laba sano afartan markii ay gaaraan loodu musina laga rabaa laba sanood waa inay dhamaysatay sanadkii saddexaad waa inay gashay uma fii kuli halaaثiina tabiic soddonkii kasta tabiicaa laga rabaa wa fii kuli arbaciina musinanaa laga rabaa marka haddii lixdan ay yihiin soddon iyo afartan ma ka suurtoobay maya laakiin soddon soddona ka suurtoobay soo ma aha soddon iyo soddonkaasaa laga dhiga kadibna waxaa laga rabaa tabiic toddobaatan hadday noqdaanna soddon iyo soddon markaa ka dhigto maxaa soo haraa toban laakiin soddon iyo afartan haddaa ka dhigto waxaa soo hari maya soo maaha soddonkana waxaa laga rabaa tabiic afartankana waxaa laga rabaa xiqa waxaan ula jeedaa musina haddii laakiin siddeetan ay noqoto meeshii aad dhihi lahayd soddon iyo soddon aan ka dhigaa labaatanaaso haraa maya ma yeeleysid waxaa leedahay arbaciin arbaciin aan ka dhigaa mid kastoo kamidana ah musinaa laga rabaa laba sano dhamaysatay sanadkii saddexaad gashay sagaashan hadday noqdaanna haddii aad tidhaahdo waxaan ka dhigaa afartan iyo afartan toban soo soo hari maya laakiin soddon iyo soddon iyo soddon haddaa ka dhigto waxba soo hari maayo marka mid kastoo kamid ah waxaa leedahay tabiica laga rabaa saasaa lagu wadaa marka wa nisaabu lqanam miya fa aqaluhu arbacuun nisaabka ariga waxaa ugu yar afartan wa fiiha shaa afartan mar hadduu gaaro waxaa laga rabaa neef ri ah wa fii ixdaa wa cishriin wa mia haddii uu gaaro markaa afartanka waxaa kusoo xiga boqol iyo labaatan iyo kow shaataani boqol iyo labaatan hadduu yahana halkii neef neefaa laga rabaa weli boqol iyo toban hadduu yahay halkii neef weli boqol iyo labaatan iyo kow markuu gaara labaa laga rabaa wa fii miateyni wa waaxida haddana midka kusoo xiga waa laba boqol iyo kow salaatu shiyahin aa laga rabaa laba boqol hadduu yahana labadii shaad bis aa laga rabaa uma fii kulli mia intaas wixii ka dambeeya boqol kasta shaatun aa laga rabaa boqol kasta waxaa laga rabaa hal neef marka shan boqol hadday gaaraan shan xabo lix boqol hadday gaaraanna lix shan boqol iyo konton hadday yihiinna shantiyaa laga rabaa bis inta lixda boqol uu ka gaara shantaa laga qaadaa inta udhexaydana asaa sheegaa marka wamaa bayna alfardayni labada fardi inta udhexaysa oo labada fardi maxaa udhexeeya yani tusaale ahaan afar boqol iyo shan boqol inta udhaxayda afar boqol meeqaa laga rabaa afar neef areyso lagama rabo shan boqolna shan neef inta markaa udhaxayda afar boqol iyo konton afar boqol iyo lixdan afar boqol iyo labaatan yuqaalu lahu waqsun baa la yihahdaa fi lmawaashi khaasa laa shaya fiihi waxba lagama rabo bal huwa cafun laakiin xooluhu saas waa waxaan ula jeedaa dahabka iyo qalinku saas waa ka duwan yihiin mar haddii dahabka iyo qalinka iyo nuquuddu ay nisaabu zakaa hadday gaarto wax kasta oo ka mid ah lacagtaas boqolkiiba laba dhibic shan waa inuu bixiyo oo tusaale ahaan haddii aan ka soo qaadno nisaabka xooluhu inuu kun dollar yahay tusaale ahaan haddii laga soo qaado kunka dollar haddii laba dollar ay ku darsanto labadaas dollar zakadooda baa laga rabaa labadaas doolar sakadooda baa laga rabaa boqol kiiba laba dhibic shan waa inuu bixiyo aydu marka xoolaha lamid maaha wa amaa baqiyat lxayawaanaat miya kalkhayli walbiqaali walxamiir sida fardaha iyo baqasha iyo dameeraha iyo wagayriha falaysa fiihi zakaatu zaka lagama rabo ilaa idaa ucidda lilbeyci washiraa haddii markaas tijaaro loogu talagalay ma ogi ninku hadduu ugu talagalo dameerada inuu ka ganacsado ama fardaha inuu ka ganacsado markii sanadka la gaaro hadhowdii wuu qiimaynaa qiimihii sakada hadday gaaraan waa laga rabaa laakiin hadduusan beec iyo shiraa ugu talagelin inuu faa'iide ka helo wax zakaa lagama rabo wa amaa nisaabu nuquud min alfidati nisaabka lacagta oo qalinka ah hadda qalinku marka ka hadlaahe dahabka ka hadli maayo fa aqaluhu waxaa ugu yar khamsu awaaqin shan wuuqiyadood waluuqiyatuna arbacuuna dirhaman waa afartan dirham afartan dirham waa halka wuqiyadood shan wuqiyadood markay gaaraanana zake laga raba marka shan afartan marka lagu dhufto waa meeqa laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham wax ka yar oo fida a ah nin haysta marka zake lagama rabo hadda marka garaamaa la isticmaalaa soo ma aha markii garaam marka loo rogo waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo qalin ah qofkii marka xoolihiisu ay gaaraan shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fida ah waa inuu marka zakada ka bixiyo boqolkiiba laba dhibic shan waa inuu ka bixiyo haddaba marka garaamka oo fidada ah qiimihiisu waa kala duwan yahay mar hal dollar inuu joogaa dhici karta mar hal dollar dhibic hal senti inuu joogaa dhici karta mar hal dollar iyo bar inuu joogaa dhici karta mar laba dollar inuu dhanyaa dhici karta mar hal dollar inuusan gaarsiisnaynaa dhici karta maalinkaas uu rabo inuu zakada bixiyo uu suuqa weydiina halka garaamoo fidada inta uu joogo kadib uu ku qiimaysanaa marka famataa balagat markay gaarto cindahu miatay dirhamin laba boqol oo dirham fa fiihi rubcu lcushri rubculcushri yaa laga rabaa rubculcushri waa maxay waxaa xoolahan wuxuu samaynaa toban u qaybinaa toban marka uu qaybiyo hal qayb oo ka mid ah ayuu afar usii kala qaybina qayb uu bixinaa marka rubculcushri a lahaa marka dadku ad waxay fahmayaan laakiin boqolkiiba labo dhibic shan macnaha waa saas wakadalika maa tafarac can inaqdayni wixii labada naqdayn ka farcama oo min curuudi tijaara oo wixii ganacsi ku saabsan ah hantida ganacsiga wa kullu maa ucidda oo wax kastoo loogu talagalay lilbayci washira in la gado lasoo gado liajli lmaksab waribxi si looga shaqaysto oo faa'iido looga helo fa yuqawamu waa la qiimayna idaa xaala alxawlu sanad markuu ka soo wareego biqiimati nuquud lacagta qiimaheeda fidada ayaa lagu qiimeynaa wa yukraju canhu waxaa laga bixinaa rubcu lcushri walaa budda fii jamiiciha min tamaami alxawli laakiin hantidaa zakada laga rabo dhammaanteed waa inuu sanad ka soo wareego ila alxubuub waathimaar marka laga reebo dalaga beeraha ka soo go-a fainahaa tukraju zakaatuha zakadeeda waa la bixinaa waqti alxasaadi waljudaad marka lasoo gooyo oo lasoo gurto laakiin ayadoo hadde sabuulkeedii ku jirta ma waxayna waa inuu sabuulka ka bixiyo sabuulka markuu ka bixiyo oo uu diyaariyo haddii ay dhammaato shan wusqi markaas kadib waa inuu bixiyo cushri ama rubculcushri cushri waa inuu bixiyo haddii qarash uusan ka gelin rubculcushri waa inuu bixiyo haddii qarashka galay وقت alxasaadi waljudaad marka lasoo guro qaala tacaala wa aatuu xaqahu xaqiisa iska bixiya yowma xasaadihi maalinta aa soo gurataan fa haadihi asnaafu alamwaal تجب tajibu fiiha zakaa waa amwaasha noocyadeeda oo zakada laga rabo amaa masrafuhaa meesha lagu bixinaa miya falilasnaafi hamaaniya almadkuuriin waa sideedii nooc oo ilaahay ku sheegay fii qowlihi tacala inama sadaqaatu lilfuqaraa wاlmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta walcaamiliina calayha dadka ka shaqaynaya soo ururinteeda walmualafati quluubum kuwa quluubtooda lasoo dumaa wa fi riqaabi dadka addoommada ah xorayntooda nin addoona si uu isu xoreeyo sakada waa in la siiyo walqaarimiin dadka amaahda lagu leeyahay deynka lagu leeyahay aan iska bixin karin wa fii sabiili illaah iyo jidka ilaahay iyo wabni sabiil kii musaafirka ah fariidatan min allah wallahu casiizun xakiim marka waa sideed sinfi oo ilaahay uu sheegay qofna uma uusan wakiilan asaga kitaabkiisa qur-aanka ku caddeeyey dadka sakada la siinaa alxadiidu haaliث wahalaaثun can abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wala ali sl nabigu wuxuu yihi waman yastacfif qofkii dhowrsada can su'aali الnaasi dadka baryadooda qofkii ka dhowrsada yucifahu llah ilaahay baa dhowra waman yastagni qofkii kaaftooma oo ilaahay ku kaaftooma yuqnihi lahu ilaahay baa deeqaya waman yatasabar qofkii isi sabar siiya yusabirhu lahu ilaahay baa sabar siiya wamaa ucطiya axadun qof lama siiyo caطaa'an hanti khayran ka fiican oo awsaca ka ballaaran min asabri sabarka mutafaqun caleyh hada alxadiidu ishtamala wuxuu wataa calaa arbaci jumalin jaamicati naafica afar jumlo oo jaamica ah oo naafica ah ixdaaha waxay tahay qowluhu waman yastacfif yucifahu allah wthaaniya waxay tahay qowluhu waman yastagni yugnihi illaah wa haataani ljumlataani labadan jumlo mutalaazimaani waa islaazimaan mutalaazimataani waa islaazimaan middood midda kalea ka laazime fa ina kamaala alcabdi fii ikhlaasi lilah addoonka kamaalkiisa wuxuu ku jiraa allah inuu u ikhlaas sameeyo acmaashiisa ilaahay dartii u sameeyo ragbatan wa rahbatan isagoo rajaynaa jannadiisa cadaabkiisana ka cararaa wa tacalluqan bihi asagana ku tiirsan duuna almakhluuqiin facalayhi waxaa laga rabaa an yascaa inuu ku dadaalo litaxqiiqi hada alkamaal kamaalkan xaqiijintiisa wayacmala inuu sameeyaa laga rabaa kula sababin yuusilhu ilaa dalika oo kamaalkaas gaarsiin kara xataa yakuuna cabdan lilaahi xaqan si uu addoon ilaahay oo dhaba ah u noqdo xuran min riqi lmakhluuqiin dadka makhluuqiinta ah addoonnimadoodana xor ka ah oo makhluuq uusan addoon u ahayn ee allah uu addoon u yahay alriqu wa alcubuudiya addoonnimada wadalika arrinkaasna wuxuu ku dhici karaa an yujaahida nafsahu calaa amrayn naftiisa laba arrimood inuu kula jihaado uu kula dadaalo insiraafuhaa can altacalluqi bilmakhluuqiin nafta waa inuu ka leexiyo inay ku tiirsanaato makhluuqiinta oo see uga leexina bilisticfaafi cama fi aydiihim waxaa gacantooda ku jira oo xoolo ah inuu ka dhowrsado falaa yadlubu waa inuusan xoolahaas raadin bimaqaalihi carabkiisa walaa bilisaani xaalihi lisaanu xaalkiisa waa inuusan ku raadin afkana waa inuusan ku raadin lisaanu xaalna waa inuusan ku raadin walihaada qaala licumar sala allahu alayh waala sl nabigu cumar wuxuu ku yidhi maa ataaka min hada almaali wixii kuu yimaada oo maalkan ah wa anta kayru mushrifin adoon u hanqal taagin walaa saa'ilin oo aan baryin fakhudu qaado adoon u hanqaltaagin cidna aan weydiisan haddii lagu siiya iska qaado wamaa laa wixii saas aan ahayn falaa tutbicuu nafsaka naftaada ha raacin faqaطcu اlishraafi fi اlqalbi wاsu'aal biاllisaan ishraafka goyntiisa anqaltaagitaanka goyntiisu qalbiguu ku xasilaa in qalbiga laga jaro wasu'aalna bilisaan uu ku xasilaa faqadcu lishraafi fi lqalbi ishraafka goyntiisa qalbiga dhexdiisa xaal u ahaaday wasu'aal bilisaani xaal u ahaaday tacafufan dhowrsanaan darteedna loo gooyay wa tarafucan iyo ka saramarid can minani lkhalqi makhluuqa galladiisa laga saramaro maro ila hadduu wax kusiiyo dhowa kuu gallad sheeganaye وعن can tacalluqi alqalbi bihim qalbigu inuu ayagu ku tiirsanaado sababun qawiyun waa sabab xoog badan lixusuuli alcifati oo cifada ay ku xasili karto wa tamaamu dalika an yujaahida nafsahu naftiisa waa inuu kula dadaa cala alamri thaani wahuwa alistiqnaau billah waa inuu ilaahay ku kaaftoomo waathiqatu bikifaayatihi kifaayada ilaahayna uu kalsooni ku qabo fa innahu man yatawakal cala allah ilaahay tala saarta oo allah isku halleeya fa xasbu ilahi ku filan yahay wa haadaa huwa almaqsuud intaasaana la rabaa inuu qofku ilaahay ku kaaftoomo ilahay waa ku filan yahay walawalu wasiilatun ila athani kan horena waa wasiilatun ilaa haada midkanu wasiilo u yahay oo ah isticfaafka isticfaafku waa wasiilatun ila alistiqnaa'i billaahi waltawakulu calayhi faina man istacafa camaa fii aydi nnaasi qofkii ka dhowrsada dadka waxa gacantooda ku jira wa camaa yanaaluhu wuxuu ka lahaa awjaba lahu dalika arrinkaas wuxuu u keenaa an yaqwiya tacalluquhu bilah inuu xoogeysto xidhiirka ilaahay uula leeyahay wa rajaa-uhu rajada ilaahay uu ka qabo wa amacuhu iyo damaca uu ka qabo fii fadli illahi wa ixsaanihi wa yaxsunu dannuhu malihiisuna waa fiicnaana wa hiqatuhu birabbihi malaha allah uu ka qabo iyo kalsoonidiis waa fiicnaanayaan wallahu tacaala cinda xusni danni cabdihi bihi in danna khayran falah wain danna hayrahu falah allahna addoonkiisu wuxuu ka malaysto agtiisa ayuu ahaaday wixii uu ka malaysto ilaahay ka helaa in danna khayran hadduu khayr ilaahay ka malaysto falahu khayrkaasuu leeyahay wain danna hayrahu waxaan khayr ahayn hadduu ilaahay ka fishana falahu wixii uu ka fishay uu leeyahay wa kullu waaxidi min alamrayni labada arrimood mid kastoo ka mida yumiddu laakhara midka kale waa taageera fa yuqawiihi waa xoojinaa labaday arrimood labada arrimood oo ah athiqatu billaahi iyo iyo dadka waxaa gacantooda ku jira qofka inuu inuu damac ka qabo labadaas arrimood iskastoo ka mida kan kale waa taageera hadalkaasoo macnihiisu yahay athiqatu billaahi markastoo ay xoogaysato damaca uu ka qabo camaa fii aydi nnaasi waa daciifa waxaa dadka gacantooda ku jira mar kasta oo rajada uu ka qabo ay xoogaysatana hiqatuhu bilahi waa daciife idan yalzamu min dacfi hada quwatu hada wa min quwati hada dacfu haada saasay marka labadooda u yihiin fakulamaa qawiya tacaluquhu biاllah markastoo xidhiirka ilaahay uu la leeyahay uu xoogaysto dacufa tacaluquhu bilmakhluuqiin kalsoonida makhluuqaadka uu ku qabo iyo xiriirka makhluuqaadka uu la leeyahana waa daciif ah wa bilcagsi qawiya tacalluquhu bilmakhluuqiin dacufa tacalluquhu billaah saasay markaas ugu xiran yihiin wa min ducaai nabiy sala allahu alay slam nabigu ducadiisi waxaa ka mid ahayd allahuma inii asaluka alhudaa ilaahu waxaan kaa baryaa hanuun watuqaa iyo dhowrsi iyo watuqaa gaashaamashu cadaabkaaga iyo caradaada laga gaashaantiyo walcafaaf dhowrs iyo walqinaa iyo hodantinimo laakiin hodantinimada nabigu sala allahu alay slam ilaahay uu ka baryay waa hodantinimada xagga qalbiga ah fa jamaca alkhayra kulahu fi hada adducaa nabigu khayr oo dhan ducadan uu kusoo aruuriyey faalhudaa huwa alcilmu naafic waa cilmka waxtarka leh waltuqa huwa alcamalu asaalix wa tarku lmuxaramaat kulliha muxaramaadka oo dhan oo laga tago wahada salaaxu اddiin wa tamaamu dalikana bisalaaxi اlqalbi qalbiga salaaxiisa ayuu ahaaday wa طuma'niinatuhu iyo qalbiga xasiloonidiisa bilcafaafi uu ku xasilo inuu dhowrsoodo uu dhowrsado can ilkhalqi uu ka dhowrsado walqinaa bilah ilaah inuu ku kaaftoomo waman kaana qaniyan bilah qofkii ilaahay qani ku ah oo ilaahay ku kalsoon fahuwa alqaniyu xaqan qofkaasaa hodan ah wain qallat xawaasiluhu hantidiisu haba yaraato falaysa alghinaa hodantinimadu maaha can karati alcaradi xoolo fara badan can karati alcarad inama alghinaa hina alqalbi hodantinimadu waa hodantinimada qalbiga ah wa bilcafaafi dhowsanaani walghinaa tatimu lilcabdi addoonka waxaa u taam noqona alxayaatu ayiba wاlnaciimu dunyawiyu iyo barwaaqada adduunyo iyo walqanaacatu inuu ku qanco bimaa ataahu allah athaalida jumlada saddexaad qowluhu sala allahu calayh wacala ali wasalam waman yatasabar yusabirhu allah uma dakara nabigu wuxuu sheegay fi ljumlati araabica ana asabra idaa actaahu allahu alcabda haddii ilaahay addoonka uu siiyo fa huwa afdalu lcataa waa siin addoon wax la siiyo kan ugu fiican wa awsacuhu ugu ballaaran wa acdamuhu kan ugu weyn icaanatan cala alumuuri arrimaha kaalmayntooda qaala tacala lah wuxu uhi wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahi wuxuu yidhaahday salaada iyo sabarka kaashada ay calaa umuurikum kullihi arrimihiin oo dhan u kaashada wa sabru saa'iri lakhlaaq sida dhaqamada kale yaxtaaju wuxuu u baahan yay ilaa mujaahadatin linnafsi nafta in lagula dadaalo wa tamriinuhaa oo lagu tababaro falihaada qaala nabi wuxu uhi waman yatasabar qofkii isi sabar siiya oo naftiisa ku kalifa oo bara inay sabarto ee yujaahid nafsahu naftiisa kula jeeda calaa sabri yusabiru llah wayuciinu ilahi waa u kaalmaynaa inamaa kaana sabru sabrku wuxuu u noqday acdam alcataaya liannahu yatacallaqu bijamiici umuuri alcabdi addoonka rimihiisa oo dhan xidhiir uu la leeyahay wa kamaalaatihi wa kullu xaalatin min axwaalihi xaalad kasta oo xaaladihiisa ka mid a ah addoonku taxtaaju ilaa sabrin xaalad kasta waxay u baahan tahay sabr fainahu yaxtaaju ila sabri waa u baahan yahay calaa taacati illaah taacada ilaahay qabashadeeda xataa yaquuma biha si uu ugu istaago o yu-adiha uu guto wa ilaa sabrin buu u baahan yahay can macsiyati illaah xataa yatrukahaa lilaah ilahay dartii si ugaga tago macsidaas wa ilaa sabrin buu u baahan yahay calaa aqdaari illaahi almu'lima qadarada ilaahay ee xanuunka badanna sabr uu yahay falaa yatasakatahaa aqdaarta ilaahay si uusan ugu caroonin bal ilaa sabrin calaa nicam illah intaas keliya maahaane xitaa wuxuu u baahan yahay nicmooyinka ilaahay uu siiyey inuu ku sabro wa maxbuubaati nafsi naftu waxay jeceshahay falaa yadacu nafsa waa inuusan nafta ka tegin faraha ka qaadin tamraxu ayadoo kibraya wa tafraxu oo farxi alfarx almadmuum faraxa aan loo baahnayn oo mamnuuca ah nicmo ilaahay hadduu siiyo naftu inay boodboodo oo ay kibirto xadkeedii ay dhaafto waa rabtaa waa inuusan u ogolaanin nicmada ilaahay waa inuu ku sabarsiiyo siiyo inuu ilaahay uga shukrido ila allah wuxuu leeyahay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqnaa hadday la noqoto inuusan cidna u baahnayn addoonka ilaahay wuxuu leeyahy xadkiisuu ka gudbaa waa kibraa waa qooqaa bal yashtaqilu waa inuu ku mashquulo bishukri illah fahuwa fii kulli axwaali yaxtaaju ila sabri bubanya wabisabri sabarka yanaalu lfalaax ayuu ku gaaraa liibaanta walihaada dakara allahu ahla aljanna wuxuu sheegay faqaala wuxu uhi walmalaa'ikatu malaa'igtu yadkhuluuna calayhi min kulli baab irid kasta oo iridaha jannada ka mida malaa'igtu ou soo gelay ahlu jannihii yaquuluuna ayagoo dhaha salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato bimaa sabartum sabarkii aad sabarteen darteed fa nicma cuqba daar daarta ciribteeda ayaa nicmo leh wakadalika waxaa la mida qowluhu ulaa'ika yujzawna algurfa allah wuxuu yihi kuwaas waxaa lagu abaalmarin doonaa gurafta jannada bimaa sabaruu sabarkii ay sabreen darteed fahum ayagu naalu ljannata jannada binaciimihaa barwaaqadeeda ayadoo wadata waxay ku gaareen waadraku adraku alcaaliya darajooyinka sarsare waxay ku gaareen bisabri ayay ku gaareen walaakina alcabdaase aati addoonka yas'alu allaha alcaafiya waa inuu ilaahay ka baryo caafimaad min alibtilaa'i imtixaan in la imtixaamo caafimaadkeeda waa inuu ilaahay ka baryo yacni waa inuu ilaahay ka baryo inuusan imtixaamin oo uu ka caafiyo imtixaankaas alladii laa yadri oo uusan garanayn maa caaqibatu wax ciribtiisa ay noqon doonto marka ilaahay dhibaato lagama baryo ilaahay jiro iyo masaa'ib iyo waxaas dhan lagama baryo laakiin qofka haddii ay ku dhacdo qadar ilahi waa inuu sabro laakiin marka hore oo inuusan ilaahay ka barin oo u yidhaahdo allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiya imtixaanka noocaasa maadaa yaqaana inaad ku sabri doonto wamaa adraagta uma idaa warada calayhi haddii markaa ibtilahaas uu ku soo arooro fa wadiifatuhu shaqadiisu asabru waa inuu sabro laakiin marka hore waa inuu ilaahay ka baryo inuusan imtixaamin falcaafiyatu hiya almadluuba bilasaala caafiyada qofka inuu ilaahay caafiyo hiyo almadluuba waa midda la rabo bilasaalati asal ahaan fii umuuri alibtilaa'i walimtixaan arrimaha ibtilaaha imtixaanka ku saabsan qofka asal ahaan waa inuu waxa ilaahay uu ka barya ay noqoto caafimaad wasabru yuumaru bihi cinda wujuudi asbaabi wa mutacalaqaatihi sabarkana waa in la isfaro asbaabtii sabarka iyo wixii sabarka ku saabsanaa markay yimaadaan oo ah alibtilaau walimtixaanu waalmasaa'ib asbaabtaas hadday timaado waa inuu qofka sabro wallahu wala mucin ilahay aa u kaalmayn doona waqad wacada allaahu saabiriina fii kitaabihi ilaahay wuxuu u ballan qaaday kuwa sabra kitaabkiisa dhexdiisa wacalaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisa wuxuu ugu ballan qaaday umuuran caaliyatan jaliila arrimo sare oo waaweyn wacadahum ilaahay wuxuu u ballan qaaday bilicaanati fii kulli umuurihim arrimahooda oo dhan inuu ugu kaalmayn doono waanahu macahum bilcinaayati wاtawfiiq wاtasdiid iyo allah inuu ayaga macooda yahay bilcinaayati xifdin wاtawfiiq waafajin wاtasdiid toosin waanahu yuxibuhum ilaahay inuu jecel yahay wayuhbitu quluubahum ama wayuthabitu quluubahum quluubtoodan inuu sugi doono iyo aqdaamahum cagahooda wayulqii calayhim asakiina watumaaniina ilaahay inuu korkooda ku ridi doono xasilooni iyo deganaansho wayusahilu lahum aaacaat waxaa kaloo ilaahay u ballan qaaday aacada inuu u fududayn doono wayaxfadhum min almukhaalafaat ilaahay inuu ka ilaalin doono inay asaga khilaafaan iyo rasuulkiisa yacni macsidan uu ka xifdin doono wayatafadalu calayhim bisalawaati waraxma ilaahayna inuu ugu tafaduli doono oo ugu deeqi doono bisalawaati salaadyaalo oo laga wado ammaan iyo waraxmati naxariis iyo walhidaaya hanuunin cinda almusiibaat wallahu yarfacuhum ilaahi wuxuu u kor qaadi doonaa ilaa acla lmaqaamaat darajooyinka meesha ugu sarraysa ayuu geyn doonaa fi dunya walaakhira wawacadahum ilaahi wuxuu ballan qaaday annasra in u hiilin doono wa an yuyasirahum lilyusraa ilaahay inuu u fududeeyo jannada wayujanibahum ilaahay uu ka fududeeyo alcusraa uu ka fogeeyo wayujanibahum inuu ka fogeeyo alcusraa midda culus oo ah naarta wawacadahum ilaahay wuxuu u ballanqaaday bisacaadati liibaan iyo waalfalaax iyo wannajaax guul wa an yuwafiyahum ilaahay inuu u oofiyo ajrahum ajarkooda bikayri xisaabin ayadoo aan loo xisaabin ayaa ajarkooda la siin doonaa wa an yukhlifa calayhim fi ddunyaa adduunyadana inuu u bedelo akhara mima akhada minhum wuxuu ka qaaday wax ka badan inuu beddelkooda siiyo oo min maxbuubaatin wixii laga qaaday oo ah wixii ay jeclaayeen wax ka badan oo bedelkooda ah inuu ilaahay siin doono ow axsan ka fiican wa an yucawidahum can wuquuci lmakruuhaat makruuhaadka ku dhicitaankooda inuu ilaahay ciwad ka siin doono ciwadan caajilan bedel oo dhaqso ah yuqaabilu adcaafa adcaafa maa waqaca calayhim oo u dhigma haddaba makruuhaadkan wuxuu ula jeedaa masaa'ibta wuxuu yihi waan yucaawidahum can wuquuci lmakruhaat wixii masaa'iba oo ku dhaca inuu ilaahay ka bedel siiyo ciwadan bedel caajilan oo dhaqso ah yuqaabilu oo u dhigma adcaafa adcaafa maa waqaca calayhi min kariihatin wa musiibatin waxa ayaga ku dhacay oo musiibo ama waxay necab yihiin ah intaasoo mar u laba jibaarma inuu ilaahay sii doono wa huwa fi ibtidaa'ihi sacbun shadiid laakiin wuxuu yidhi sabarka bilowgiisu sacbun waa adag yahay shadiidun waa daran yahay wa fi intihaa'ihi dhammaadkiisa sahlun waa sahlan yahay xamiidulcawaaqib ciribtiisa waa mid la mahadiyo kamaa qiil sida la yidhi wasabru mihlu smihi murun madaaqatuhu laakina cawaaqibahu axlaa min alcasali wasabru wuxuu yidhi sabarka mihlu smihi magaciisa oo kale murun madaaqatuhu dhadhamintiisu waa qaraar tahay sida magaciisa ayaa dhadhankiisuna u qaraar yahay uu leeyahay oo magaciisa muxuu yahay mid isaga ka agdho oo waxaa jira la yidhaahdo asabir asabir waa waxa soomaalidu sibirka ay dhahaan oo aadka ah, u qaraar carabtu marka sabir ay dhahaan soomaaliduna sibir ay dhahaan haddaba wuxuu leeyahay asabru waa mithlu sabir sabirku sooma qaraara sida kaasuu u qaraaraya ayaa magaciisuna u qaraarayahay murun madaaqatuhu dhadhankiisu u qaraarayahay laakina cawaaqibahu laakiin ciribtiisa axlaa min alcasali malabka waa ka macaantaha ayuu yihi wallahu aclam halkaasay joogo